gaarkaa naxariista naxariis guudoo addoommadoo dhan ay wada haystaan abuurista iyo risaaqidda iyo roobka iyo necawda iyo nicamka badan oo aan la koobi karin oo addoommada muslim iyo gaal ka dhaxeeyo wada haystaan allah bixiya naxariistaas allaha arraxiimi naxariista gaarkaa naxariista ee mu'miniinta u naxariista naxariis gaar ah oo iimaan iyo janno iyo riladiisa ay ka mid tahay almuqadima ina alxamda mahad dhammaanteed lilaahi allahay u sugnaatay naxmaduhu allah ayaan ammaanaynaa han mahdinaynaa wa nastaciinuhu allahan kaalma ka dalbanaynaa wa nastakfiruhu allahan dembi dhaaf ka dalbanaynaa wa nacuudu billaahi allaan ka magan gelaynaa min shuruuri anfusinaa nafafyaalkayaga shartooda qofka adduun iyo aakhiro waxa dhib ku yimaada waxay ka dhashaan naftiisa sharteeda wanacuudu billaahi allahan ka magan galaynaa min shuruuri anfusina nafafyaalkayaga shararyaalkooda wa sayi'aati acmaalinaa iyo acmaashayada xunxun wax alla waxa masaa'ib dhaca sida rabbulcaalamiin uu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum wayacfuu can kaiir wax kasta oo musiibaa oo inin asiiba dembiyaal aad gacmihiinna ku shaqaysateen ayay ka dhasheen in badan oo dunuubtiinna ka midana ilaah wuxuu yidhi inima aanan qabano waaba inin dhaafnay waa xaqiiqo haddii ilaahay dunuubteeda noo qabto dhulka korkiisa wax ku soco lahaa inaan la arag man yahdi illaahu qofka allaa hanuuniyo falaa mudila mid baadiyayn karaa lahu qofkaas uma sugnaan waman yudlil qofka allaah baadiyeeyo falaa haadiya mid hanuunin karaa lahu qofkaas uma sugnaan washadu waxaan qirayaahon ka markhaati kacaahon caddaynahon aaminsanahay allaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu allaah ma ahane axad kaloo cibaado mudanoo xaq lagu caabudaa inuusan jirin waxdahu allah keligiis xaaluu yahay laa shariika mid cibaado la wadaagaa lahu ilaah uma sugnaan laa shariika mid ilaahay shirko la'ah oo wax la wadaagaa lahu alla uma sugnaan sinnaba uguma sugnaan meel ilaahay shirko lagala yahay ma jirto waashadu waxaan qiraa anna muxameda nabi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisi inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay ergeygii uu soo diray inuu yahay amaa bacdu intaas ka gabaal fahaadihi midaanu fusuulu waa fasalyaal fasalyaalkaasoo qasiiratun gaaban waa dhowr fasal oo gaaban fusuushaasoo fil akhlaaqi akhlaaqda iyo dhaqamada ku sugnaatay akhlaaqda alxasanati wanaagsan iyo wamaa yudaaduhaa waxa akhlaaqda wanaagsan lidka ku ah waa fasallo kooban oo ka hadlaya akhlaaqda iyo dhaqamada wanaagsan iyo waxyaalaha lidka ku ah akhlaaqda wanaagsan oo ka soo horjeeda qofku waa inuu wanaagga gartaa kuna dhaqmaa xumaanta waa inuu gartaa kana fogaadaa hadduusan xumaantiiba garanayn kama fogaa karo maxaa yeelay maba oga inay xumaan tahay wanaaggiina hadduusan garanayn ma samayn karo waxaa la rabaa wanaagga inuu garto sameeyo xumaantana inta garto ka fogaado oo uu kala yaqaano wanaagga iyo xumaanta shiiku wuxuu uhi qasadtu waxaan ula qastay bihaa fasalada tadkiira ahliliimaan dadka ahluiimaanka waanadooda iyo xasuusintooda inaan baraarujiyo dadka ahluiimaanka oo aan ku baraarujiyo dhaqamada wanaagsan casallaahu allah wuxuu mudan yahay an yajcala inuu yeelo fiihaa fasaladaas annafca waxtar waxaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay nacfi badan inuu yeelo oo addoommo badan uu ku anfaco waqad ra'aytu waxaan gartay yuu an aktafiya inaan ku kaaftoomo bidikri bacdi اlusuuli usuusha gabalkeed la sheegideeda akhlaaqda wanaagsan usuusheeda gabal ka mida inaan sheego oo aan ku kaaftoomo sidaasaan gartay uu yidhi waqad ra'aytu waxaan gartay an aktafiya inaan ku kaaftoomo bidikri bacdi usuuli usuusha gobol ka mida la sheegideeda usuusha alcaamati ee guud usuushaasoo fii daalika dhaqan wanaagga ku sugnaatay duuna dukhuuli gelid ka sokay fi tafaasiili tafaasiisha la gudagalo anoon tafaasiisha gudagelin iyo watafriicaati faracyaalka alkhaasati gaarka u ah bikulli khuluqin akhlaaq kasta calaa xiddatin gooni ahaan anoo hoos u gelin tafaasiisha iyo farciyaalka akhlaaq kasta iyo dhaqan kastaoo wanaagsan gaar u ah inaan si guud usuul guud sheego sidaas ayaan gartay ayuu yidhi ilaa maa shay maahane kaana ahaday min atamhiili miiaalin laakiin farciyaalka marmar qaaraan sheegayaa ujeeddaduna waa wax miiaalin iyo tusaalayn oo qofka wax la tusaalaynayo ilaa maa shay maahane kaana ahaaday min atamhiili miaalin alladii miisaalintaasoo alqaradu ujeeddada laga leeyahay minhu miisaalka iiqaafulqaari'i qofka akhrinaya in la dul taajiyo ah calaa bacdi namaadiji tusaalayaalka gebalkood tusaalayaalkaasoo min alakhlaaqi akhlaaqda ka mid ah akhlaaqda alislaamiyati islaamka loo nisbeeyey miaalka ujeeddada aan u sheegayaa waxay tahay qofka kitaabka akhrinayaa inuu daalacdo oo dul istaago dhaqamada wanwanaagsane islaamiga gobolka mid ah inuu balindhihiisa ku arkoo daalacdo allatii akhlaaqda wanaagsan oo kaanad sugnayd filcuhuudi wakhtiyaalkii azaahirati dhalaalayday wakhtiyaalkii iftiimayey wakhtigii nabigu joogay salى اllahu calayhi wasalama waqtigii abubakar iyo cumar waqtigii cumaan iyo cafaan cumaan ibnu cafaan iyo cali bnu abi aalib iyo waqtigii saxaabadii kale iyo taabiciyaalkii iyo a'immat اlhuda ay joogeen dhaqamadii wanaagsanaayee muslimku haystay ee dhalaalaydo iftiimaydo tusaalaha eed in xoogaa qofka marmar loo tusaaleeyo wallaahu allah weliyu tawfiiqi waafajinta asagaa maamula waxaan weyddiisaynaa inuuna waafajiyo sida uu raalliga ka yahay kitaabka waxaan ku qoray yidhi madiinatu rasuulillaah fii shawaal kun afar boqol labaatan iyo shantii hijiriyada taariikhdu markay ahayd min fadaa'ili اlkhuluqi اlxasan haadaa baabkaanu min fadaa'ili اlkhuluqi akhlaaqda fadaa'isheeduu ka mid yahay akhlaaqda alxasani wanaagsan dhaqamada wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan fadliyaalka iyo ajarka laga helaayo uu baabkaanu ka hadlayaa laqad xadda allaahu ilaahay wuu booriyey oo dadka wuu ku booriyey alleh laqad xadda allaahu alla waa ku boorriyey tacaalaa ilaa waa sarreeyaa cibaadow addoommadiisa cala takhalluqi ka dhaqan dhigasho bilkhuluqi akhlaaq laga dhaqan dhigto akhlaaq alxasani wanaagsan ilaahay addoommadiisa wuxuu ku booriyey ku tirtirsiiyey inay ka dhaqan dhigtaan dabeecado wanaagsan fii aayaatin aayaduu ilaahay kula booriyey aayadahaasoo kafiiratin fara badan wa rataba wuxuuna ilaahay ka tartiibiyey calayhaa dhaqanka wanaagsan jazaa'an abaalmarin cadiiman weyn calaa baraaruga wahuwa abaalmarintaasu aljannatu waa janno iyo wاlmaqfiraةu dembi dhaaf ilaahay weynaa subxaanah wa tacaala wuxuu ka ratibay oo uu way ka dhalanaysaa dhaqanka wanaagsan janno iyo ilaahay dembi dhaafkiisa in lagu gaaro dabeecadda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan oo dadka muslimkaa ah lagula dhaqmo ummadaha lagula dhaqmo waxaa laga gaaraa in ilaahay janno kugu geliyo kuuna dembi dhaafo warataba ilaahay wuxuu ka ratibay oo ka tartiibiyey calayhaa akhlaaqda wanaagsan jazaa'an abaalmarin cadiiman weyn alaa baraaruga wa huwa abaalmarinta weynu aljannatu waa janno iyo walmaqfiratu dembi dhaaf faqaala ilaah wuxuu yidhi fii lafdin lafdigaasoo maaticin wanaag badan almaatic waxaa la idhahdaa aljayidu albaaliqu ljawda shayga wanaagsan oo wanaagga meel fog ka gaaray waxaa la dhahdaa maate faqaala ilah wuxuu ku yidhi fii lafdin lafdii lafdigaasoo maaticin wanaagsan lafdigaasoo mushawiqin qofka jeclaysiinaya dhaqan wanaagga mushawiq waa mid muxadib ah oo qofka jeclaysiinaya dhaqan wanaagga ilaah wuxuu yidhi subxaana wasaaricuu u degdega ilaa maqfiratin dembi dhaaf xaggiis maqfiradaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay iyo wa jannatin janno jannadaasoo carduhaa ballarkeedu asamaawaatu cardu samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhoolyaalka ballarkooda uu la eg yahay wa saaricuu degdega ilaa maqfiratin dembidhaaf u degdega dembidhaafkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay iyo wa jannatin janno xaggeeda u degdega jannadaasoo carduhaa ballarkeedu asamaawaatu waalardu cardu samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalkoo laysgarab dhigay ballarkeedu uu la eg yahay oo jannada toddobada samo iyo toddobada dhul marka laysgarab dhigo ballarkoodaasoo kalaa jannada ballarkeedu la eg yahay dhirirkuna waa ka weyn yaa iskaleoo jannadaas loo diyaariyey ilaahay cadaaladiisa waxaa ka mid ah jannadaas dhihi maayo caliyaale geediyaale faaraxaale jaamacaale ma dhahayo ilaahay laakiin wuxuu leeyahay qofkii sifadaas laga helaa iskale jannadaas marka adigu haddaad danaynaydo sifadii yeelo sidaas weeye ilaa wuxuu yidhi subxaana jannadaasoo uciddad loo diyaariyey lilmuttaqiina dadka ka baqa dadka ilaahay ka baqa iska ilaaliya xumaanta wanaaggana sameeya taqwadu waa gaashaan samaysi dadka naarta gaashaanka ka samaysta ee cabsadayaalka la yidhaah ee ilaahay cadaabkiisa ka baqa dadkaas janno loo diyaariyey jannadaas u degdega ilaahay wuxuu noo tilmaama markaa dadka mutaqiintahay jannada loo diyaariyo tilmaantooda sifaadda ay leeyihiin aa ilaahay noo tilmaama si aan sifaaddii u yeelanno oo aan abaalmarintii u mudanno markaas ilaa wuxuu yidhi subxaana aladiina mutaqiintiya jannada loo diyaariyey yunfiquuna xoolahooda bixiya fi saraa'i xaaladda farxadda leh iyo wadaraa'i xaaladda dhibatada leh xaaladda yusriga ah ee xoolaha ay haystaan ee xoogaa faa'iidada la helo iyo xaaladda dhibaatada leh ee culayska dhaqaale uu jiro labada goorba dadka xoolahooda bixiya waa kuwaas labada goorba xoolahooda kuwa bixiya waa ifada kooaadoo lagu tilmaamay markii taqwo lagu tilmaamay ka gadaal ifada kooaad waxay taqwo sifada labaadna waa waxooda inay bixiyaan xaalad walba sifada saddexaad walkaadimiina waa dadka qariya alkayda carada markay caroodaan ayagoo awood u leh inay caradoodii fuliyaan oo qofkii ku fuliyaan caradooda way laqaan mana ku fuliyaan qofka dadkaasa ilaahay jannada u diyaarsada dadkaasaa ilaahay jannada ugu talagalay waa dad dhaqan wanaagsan oo qofku markuu caroodo waxa uu dhihi karo waa isku celinaa dhihi ma waxa uu samayn karana samayn ma oo isku celinaya qofka uu ka xooga roon yahay oo wax ku fuli karo ku fulima waa laqayaa caradiisa waa isku celinayaa caradiisa jannada dadkaas way dadka ilaahay u diyaarsan dadkaas way dadka ilaahay u diyaarsan sifada afraad walcaafiina waa dadka iska cafiya can innaasi dadka dadka jannada ilaahay u diyaariyey waa dadka dadka dulmiyo iska cafiya ayagoo awooda inay afka kala hadlaan inay adinka kala hadlaan inay ka caarsadaan dadka dulmiya dadka iska cafiya waa dadka dadka ilahay jannada u diyaariya kuwaasaa ilahay jannada u diyaarsada wallaahu allah yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya wallaahu allah yuxibbu waa jecel yahay almuxsiniina dadka samafala oo wanaagga dadka u sameeya oo dadka u ixsaanka sameeya ilaahay waa jeceli wa nawaha ilaah waa weyneeyey bikhuluqi sabri dhaqanka dulqaadka wasidqi dhaqanka runta walinfaaqi iyo dhaqanka waxbixinta saddexdaasba dhaqanka wanaagsanay ka mid tahay oo ilaahay aad u weyneeyey wanawaha ilaah wuu weyneeyey ilaahay kor buu u qaaday bikhuluqi sabri dhaqanka oo dulqaadka iyo sabarka wasidqi dhaqanka runta walinfaaqi iyo dhaqanka warxintaa faqaala ilaah wuxuu yidhi asagoo ilaahay tilmaama dadka jannada iska leh ah, dadka jannada iska laha ilaahay tilmaamaya liladiina اtaqow cinda rabbihim jannaatun tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina dadkaasa ilaahay tilmaamaya dadka mutaqiintaa waxay iska leeyihiin jannooyin oo hoostooda ay soconayaan webiyaal webi caana webi malab ah webi qamraa iyo webi biyaa ayay iska leeyihiin waana ku waari doonaan waxay leeyihiin xaasas iyo xurulciin la dahiray oon dhiig ku dhicin oo aan umurin oo aan dabeecad xumaan kuwaasay leeyihiin kuwaasaa marka ilaahay tilmaama jannadaas loo diyaariyey ilaa wuxuu ihi subxaana assaabiriina waa dadka sabra dadka sabra dulqaadka leh ee dhaqankaas iska leh kuwaasaa ilaahay jannada u diyaariyey waasaabiqiina dadka runta sheega ee runlowyaalka kuwaasaa ilaahay jannada u diyaariyey subxaana wa tacaala ee beenta carabkooda ka ilaashada waalqaanitiina kuwa ilaahay addeeca oo ilaahay wuxuu amray sameeya wuxuu ka reebay kahara hara kuwaasaa jannada ilaah u diyaariyey waalmunfiqiina dadka xoolahooda wax ka bixiya ee xaaladda culayska iyo xaaladda fudaydka intaba xoolahooda bixiya kuwaasaa la jannada u diyaariyey waalmustakfiriina dadka dembi dhaafka ilaahay weyddiista asxaari arooriyaalkii dadkaasaa jannada ilahay u diyaariyey saqda dhuxuu kacaya siddeed saacu kacaya sagaal saacu kacaya waa tukanayaa markaasuu ilaahay dembidhaaf weyddiisanaya waa kuwaas kuwa ilaahay jannada u diyaariyey kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun wa bilasxaari hum yastakfiruun ilaa wuxuu yidhi habeenka dadka jannada raba habeenkii wax yaray seexdaan habeenkii o dhan iskama hurdaan in yaray seexdaan caawo dhan allay baryayaan waa cibaadaysanayaan waa tukanayaan qur-aanka allay akrinayaan markaasay islama fiicna oo islamana wax weynaad qabateen ee markii waagu beryi rabo ay istikfaar bilaabaan oo yidhahdeen ilaahu xaqaaga ma anaan gudana noo dembi dhaaf ay markaas dana bilaabaan kuwaasaa jannada ilaahay u diyaariyey kamaa nawaa sida ilaah u weyneeyey bikhuluqi tawaaduc hoos isku dhigidda dhaqankeeda waalcafwi cafinta can ilmuctadi qofka kugu xadgudbay aad iska cafido iyo wa xifdi lisaani carabka in laga ilaashado beenta cayda aflagaadada dadkaas w dadka ilahay jannada u diyaariya wanawha ilaah wuu kamaa nawahadhe kamaa nawaha sida ilaah u weyneeyey bikhuluqi tawaaduc dhaqanka oo hoos isku dhigidda tawaaduca kibir la'aanta waalcafwi cafinta can ilmuctadi qofka kugu xadgudbay layska cafiyo wa xifdi lisaani iyo carabka in la ilaaliyo oo cayda aflagaadada kaftanka aan xisaabsanayn oo aad mooddo malagba inuusan qorayn layska hadlayo dadka carabkooda ka ilaashada is-ilaaliya cabsadayaalka ah kuwaasaa jannada ilaahay u diyaariyey kuwaasaan alla weyneeyey ilaahay wuxuu tilmaamayey addoommada asaga u gaarkaa oo layidhaha cibaaduraxmaan oo ilaahay jannada u diyaariyey markaasuu ilaah wuxuu yidhi subxaana wacibaaduraxmaan faqaala ilaah wuxuu yidhi wacibaaduraxmaani allaha raxmaanka addoommadiisa alladiina waa dadka yamshuuna socda cala alardi dhulka korkiisa hownan degganaan kiir ma leh isla weyni ma leh isqaadqaad ma leh faajeerta ma leh degganaan iyo xaysillooniyay ku socdaan raxmaani allaha raxmaanka addoommadiisa alladiina waa kuwa yamshuuna ku socda cala alardi dhulka korkiisa hownan degganaan waidaa khaadabahum hadday cibaaduraxmaan la hadlaan aljaahiluuna wax magaratada qaaluu waxay idhahdaan salaama hadal ay dembi uga nabadgalaan dadka xunxun hadday la hadlaan uma jawaabaan uma jawaabaan xumaanta lama qaybsadaan waxay idhahdaan assalaamu calaykum ah, salaamtu macnaha waa waa mutaarako nabadgel kollayba aniga waa iga nabadgelaydaa wey kuwaa qaybsamayo xumaanta nabigeenna suubaan sala allahu calah wasalam xadiis imaam axmed musnadkiisa uu ku wariyey xaafid ibnu kaiirna aayaddan sharaxeeda uu ku keenay xasanna uu ku tilmaamay nabiga agtiisa laba ninaa joogtay ninaa nin caayey marka markuu kanu caayo kan kale wuxuu leeya asalaamu calayk nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calay wasalam malagaa dhexda taagan markuu cay ku caayo wuxuu leeyahay cayda anta axaqu bihi adaa ku habboon caydan ninkaana kuma sifaysnee caydan adaa ku sifaysan markaad adugu tidhaahdo assalaamu calayka wuxuu leeyahay asaga salaamu dushiisa ma ahane waa daalimi dushaadaa nabadgelyo ahaata uu leeyahay intaasuu wadaa labada goorba waxaa faa'iidaysanaa qofkan marka fiiri malagaa difaacaya laakiin markii waxa weeyaan kelimad luwera markaad laba tiraa malaku difaaci maya shaydaan umbaad labadiinuba u shaqaydeen marka dadka warwanaagsan dadka xunxun hadalka lama qaybsamaan marka aflagaadada la yidhahdana kama jawaabaan ma ka jawaabaan dadka waxa way muminiinta dacaaniin maahan lacaaniin maahan ma cayb badna ma caytamaan ah, laysa almuminu biacaan walaa bilacaan nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alay waslam mumin ma ahan qofka cayda badan qofka dadka duridda badan qofka aflagaadada badan ma ahan oo dadkaba maxaa naar afka u geliya waa carabkee qof carabkiisu iska furan yahay isaga naaru dhan ah, naaru iska leeyahay ilaa wuxuuhi subxaana asagoo tilmaamaya addoommada asaga u gaarkaa wa qaala ilaa wuxuu yidhi waaladiina waa kuwii cibaaduraxmaan laa yashhaduuna aan ka qayb gelin azuura baailka meel baail lagu hayo kama qayb galan ayu nuuc uqrab ahaado meel baail lagu hayo oo ilaahay lagu caasinayo kama qayb galan cibaaduraxmaan waidaa maruu hadday soo maraan bilaqwi baadil meel lagu hayo maruu way maraan kiraaman xalayin kuwa karaamaysan hadday arkaan dad baadil meel ku haya waa iska ilaaliyaan inay la qaybsadaan kala qayb galaan la istaagaan waa iska ilaaliyan iyagoo naftooda u quurin oo waxaan dulligaa naftooda ka ilaashanaya ka gudbaan ah, ee munkarka iyo macaasida kama qayb galaan cibaaduraxmaan waxayna ku fasireen a'immadii salafka gobol ka mida ah oo munkarkaas ka mida ah ciidgaalaadka ma ka qayb galaan cibaaduraxmaan ah, ciidda krismaska addoommada ilaahay kama qayb galaan wa qaala ilaah wuxuu yidhi xaakiyan isagoo nooga warrama can axadi ibnay aadama nebi aadan labadii wiilee dhalay labadii wiil mid ka mida isagoo ilaahay nooga warrama wiilkaas dhaqan wanaaggiis wa qaala ilaah wuxuu yidhi xaakiyan xaalu nooga warramayo can axadi ibnay aadama nebi aadan labadiisii wiil mid ka mida annahu wiilkaasu qaala inuu ku yidhi liaakhiihi walaalkiisa walaalkiisa u fakanaya oola waa ku dilayaa oo wuxuu ku yidhi lain basata ilaya xaggayga haddaad u soo taagto yaddaka gacantaada litaqtulanii inaad idisho daraaddeed maa ana bibaasidin xaggaaga mid u soo taagaya ma ihi yaddii gacantayda hadaad gacantaada ii soo taagto oo aad doonaydo inaad i dusho aniga gacantayda xaggaaga u fidima inaan ku dilo daraaddeed iga sugi mayd lain basata ilaya xaggayga haddaad u soo fidid oo u soo taagto yaddaka gacantaada litaqtulani inaad idisho daraaddeed maa ana anugu ma ihi bibaasidi yadiya gacantayda mid u soo fidinaya ilayka xaggaaga liaqtulaka si aan kuu dilo sababtu maxay tahay innii aniga akhaafullaah allahan ka baqaya allahaasoo rabbaalcaalamiin caalamyaal koran abuurtay allahaasan ka baqaya marka xumaantaada kula qaybsamaya الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد